الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى wacalaa محمد وسلم تسليما كثيرا tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati nisaa baynu ku soo jirray waxaynu joognay aayadda saddex-iyo sagaashan ee min suurati nisa waman yaqtul mu'mina mutacamida fajaza'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima waxaynu ku jirnay sharaxa jalaalaynka oo wakhtigu kollay inaga dhacay waxaan halkan ishaarayaa xadiis yacni soo arooraa jira oo tilmaamaya kullu dambin casa allahu an yakfirahu ila arajula yamuutu mushrikan aw irajula yaqtulu mu'mina mutacamida xadiis caynkaa ku soo arooraa jira oo culammada qaarkoodna ay saxiixiyeen lagana yaabo inay ishkaal geliso yacni qowlka ku saabsan waa laga toobad aqbalayaa in lays yidhahdo wuu ka hor imanaya xadiisku wuxuu tilmaamayaa dembi kastaba waxaa la rajaynayaa ama allah mudan yahay inuu dhaafo laba mooyaane nin dhimanaaya isagoo mushrik ah oo allah ka gaaloobay dhintay kaa ilaahay u dembi dhaafi maayo aw irajula yaqtulu mu'mina mutacamida ama nin dilayo muumin xaal u badrheeraayo dilkiisa xadiis kolle duruq buu ku soo arooray laakiin dariiqyada qaarkood baa qawi ah dariiqyada qaarkood sanadkooda dacfa ku sugan abu daawuud iyo abu yacla iyo ayaa soo wariyey min ariiqi abidarda wagayrihi baa laga soo wariyey laakiin duruqda qaarkood ayaa marka waxay tahay qawiya matniga marka la eegaayo saxaabi kastaba werinta uu soo wariye xadiis gaara la ictibaariyaa xadiis gaara ayaa la ictibaariyaa marka duruqda yani markaa xadiisyada qaarkood baa marka oo lafdigaa ku soo arooray ama macnahaas ayaa waxay yihiin sanadkoodu qawi waxaana filayaa ka abu daawuudka inuu yahay xadiiskaasi ma tilmaamaayo calaa kulli xaal ilaba ilaa inaan loo dembi dhaafayn laakiin dembigiisu inuu adag yahay baa laga qaadanaya gaayatu maa fi lamri cumuumka kalena waa ka hor imanayaa oo sibuu u caaridayaa in lala kulmiyo u baahanaya ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waayo shirkiga keliya gaar la taagay waxallo waxa dembiyada kale taxta almashii'a inay yihiin baa aayaddu tasriixinaysaa caddaynaysa labada aayadee suuratu nisaa ku soo arooray wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa qatliguna waa duuna dalik waa duuna dalik aayaadka suurat lfurqaanna waa tilmaamayaan in laga toobad aqbalayo ciddii markaa toobad keentaa ha ka toobad keento gaalnimo ama ha ka toobad keento yacni markaa dunuub kalabe ama qatli ama zino aayadda suuratu zumarna waa caddaynaysaa dembiyadoo dhan haddii laga toobad keeno allah inuu dhaafaayo marka iyadu toobadkeenka marka ay ruuxu toobad keeno yani nusuusaha qadcigee kale ayaa jira oo mawduuca ku soo arooray laakiin ishkaalka waxaa iman karaa masalada ku saabsan haddii aanu toobad keenin oo uu ku dhinto yacni daahirka xadiisku miyaanu tilmaamayn gaalnimada qofkii ku dhintay iyo dilka xaqdarrada qofkii ku dhintaan ka toobad keenin labada midnaba inaan loo dembi dhaafayn waxaa la odhanayaa gaalnimada inaan loo dhaafayn qofkii ku dhintay aan ka toobad keenin ee ku dhintay dee aayaadkaabaa tasriixinaya waana lagu ijmaacsan yahe waa laysku waafaqsan yahay allah inaanu dembi dhaafay amaa qofkan markaa isagu dembiga dilka ah ee bareerka ah la yimi oo ku dhintay oo aan ka toobad keenin isagu waxa weeye in markaa ilaba ilaa aan loo dhaafayn lama qacinayo waayo cumuumka uu soo gelaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa oo taxta almashi uu yahay waana duuna shirki maadaama ay sidaas tahay waxaa laga tilmaamayaa inuu arrinkiisuun adag yahay oo cuquubadiisu weyntuun baa laga tilmaamayaa oo markaa khatar uu yahay laakiin haddana maca dalik yacni markaa in loo dhaafo waa dhici kartaa sida marka waxaan yacni laga qaadanayo nusuusta kale iyo aayaadkaba laga qaadanayo maayaadkaba laga qaadanayo in loo dhaafaa waa dhici karta waana taxta almashii'a kamana baxaayo taxta almashii'a ka bixi maayo taxta almashii'a kama baxaayo waciidadan soo aroorayna waa waciid loogu goodiyaayo waa waciidu ahli lkabaa'ire waciidu ahli kufrin ma aha waciidkii ahlulkabaa'irkuna waa baaqan karaa oo hadduu ilaahay dee u dhaafo ciqaabtu ku fuli mayso kuma dhacayso nufuud lwaciid ahlu kabaa'irka waxaa loogu goodiyey laba ilaa waa ku fulayaan ahlu sunna waljamaca ma qabaan laakiin waxaa qaba muctazila oo min alfiraq daalla ka mid a waxaana soo arooray xadiis sheegaaya man wacadahu allahu calaa camalin sawaaban fahuwa munjizun lahu kuu ilaahay u ballanqaado camal sawaab ah oo khayr in lagu abaalmarinayo o lagu ajar siinayo ilahay waa u fulinaya waman wacadahu calaa camalin ciqaaban fahuwa fii bilkhiyaar kuu ugu ballanqaado inuu ku ciqaabayo ugu ballanqaadona toore waa maxay man wacadahu allahu calaa camalin ku ilaahay camal uu sameeyey ugu ballanqaaday sawaaban inuu ka ajar siinaayo fa huwa munjizun lahu waa u fulinaya waman wacadahu calaa camalin ciqaaban ku ilaahay ugu ballanqaaday camal uu sameeyey qofku inuu ku ciqaabaayo u ballanqaaday fa huwa fiihi bilkhiyaar allah wuxuu ku sugan yahay khiyaar buu ku sugan yaho hadduu doonna waa u dhaafaya hadduu doonana waa ku ciqaabaya wuxuu waafaqsan yahay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu waafaqsan yahay taxta almashii'a abuu yacla iyo ibnu abi caasim ayaa soo wariyey min xadiisi anas sheekh albaana waa quweynayaa oo silsilatu axaadiis saxiixana waa ku keenay waana markaysaga quweyey waa yahay aduu noocan maa farqa dee si ugu dhaxeeya marka la yidhahdo hada jazaauhu in juuziya oo laakiin la yidhaahdo haddana laguma abaalmarinaayo laakiin haddii lagu abaalmarin lahaa saasuu noqon lahaa iyo in la yidhaahdo in lagu abaalmariyo maanic hadduu diido unbuu ka baaqanaya maanicaasina wuxuu yahay waa inuu aslu iimaan ku sugan yahay oo ku dhintay farqaagees uga dhexeeya waxaa kaloo ku jira marka lehe waa sabab iyo maanic baa meesha kulmaya tani waa sababtii keensanaysay baaritaanka maanici waxa weeye hadduu markaa meeshii yimaado ayuunbuu ka baajinaya haddii kale kama baajinaayo waxaana dhici karta marka arrinkan oo kale hadduu caadaysto yacni qofku inuu khaatimo xumaysto oo gaalnimo ku dhintaa looga baqaayo markaysaga maanica la waayo oo dee waxa weeye markaa dembiyadu waa saabaan wakhtiyada qaarkood khaatamo xumada ama markaysaga macaasida iyo kabaa'irtu waa sababaanba gaalnimada almacaasi bariid lkufri marka waxaa weeye inuu gaalnimo ku dhinto halis u yahay marka sidaas aawadeed sababtani waa sabab keensanaysa waaritaanka maanic ka baajiya haddaanu jirin maanicaasina dee mar walba ma jiraayo inuu ka baajiyo waxaa dhici karta inuu ka baajin waayo markaysaga maanici meesha ka baxo oo dembigan weyni yacnii caadaysigiisu uu sabababa gaalnimada gaalnimada marka uu sababo wa can ibni cabbaasin annaha calaa daahiriha wa annaha naasikhatun ligayriha min aayaati almaqfira ibnu cabbaas waxaa laga soo naqliyay aayaddu daahirkeeda inay ku sugan tahay inay nasakhayso aayadaha kale ee maqfirada iyo dembidhaafka sheegaaya ama towbadda tilmaamaya laakiin wejigaasi calaa kulli xaal ma aha markaysa markaa qawi ibnu cabbaasna waxaa laga soo naqliyey qowl kale oo ku saabsan towbad waa leeyahay marka sidaas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen bacdu ahlicilmi litaqliid ayuu hadalka u yidhi litaqliidi wazajri adkayn iyo markaa mancin uu kaga mancinaayo dadka u diidayo arrinkaa inay isaashadaan oo fudaysadaan oo ku dhacaan yani saas ayuu u yidhi yani markaa naskigana wuxuu uga jeedaa waa khasistay buu ka tilmaamayaa uga jeedaa siday markaa salafku u isticmaali jireen naskiga macno ka waasacsan macnaha usuuliyiintu u istilaaxeen yani saas ayuu ka tilmaamaya laakiin saxiixu waxay tahay maadaama adilo badan isu aroortoo kale oo dee aayaad iyo axaadiis mid walba leh ummadii horena qaarkood toobad keenay oo ka toobad keenay dilka xaqdarrada ilaahay toobaddii ka aqbalay ummatu muxamed haddii ay markaa cid ka mida ah arrinkaasi ka dhaco ay ka toobad keenaan toobadda laga aqbalayaana waa calaa sabiili awla waa sida markaa mudnaanshaha badan ee dhowaanshaha badan weeye oo ummadii horeba haddii laga aqbalay iyagaba waa laga aqbalay iyadoo ummadaha hore qaarkood la saaray aasaar iyo culaysye la saaray aan ummatu moxamed la saarin ummatu moxamedna ay tahay ummatun marxuuma ummad loo naxariistay khayrulumamna ay tahay markaa saas aawadeed saxiixu waxay tahay waa in towbadda cidda ka toobad keenta laga aqbala waayah wa bayanat aayat lbaqara waxay caddaysay aayadda suurat lbaqara ana qaatila alcamdi yuqtalu bihi in dilka bareerka ah kala yimi markaa bareer wax u dilay in loo dilaayo wa anna calayhi diya inay korkiisa ku sugantay diyo in ufiya canhu hadii laga cafiyo dilka qisaastaa laga cafiyo yani diya inay saaran tahay wa sabaqa qadruha qadarkeeduna diyada waa soo hormaray waa boqol geela wiy xagga marka waxa weeyaan lacagtana waxay noqonaysaa wixii markaa geela gooya ayay markaa noqonaysa waana diya muqallada waa diya la adkeeyey weeye diyada muqalladadiina waxa weeye waa geel markaa wada dhadig marlabaadkana afartan markaa ka mida ay yihiin qaar marka waxa riman ay yihiin soddonna ay yihiin yacni xiqa soddonna ay jadaca yihiin bimacnaa soddon qaalmood oo afar jirgala ah iyo soddon qaalmood oo shan jirgala ah yacni marka waxa weeye waa saas weeye waa diya markaysaa muqallada diya muqallada oo la adkeey weeye waxay isweydiiyaan dilka camdiga ah wax ka badan eh, ma lagu shardin karaa cafinta marka waxay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood ay qaateen haa waa dhici kartaa haddii marka waxa weeye lagu heshiiyo xadiisna waa loo deliishaday wamaa saalaxuu calayhi fahuwa lahum waxay kula heshiiyaanna waa u sugnaanaysa hadday yidhahdaan intaa ka badan in la siiyo mooye kuma cafinayno waxa weeye markaa lafteeda ahlucilmiga qaarkood iyagoo xadiiska u cuskanaya waxay yidhaahdeen haddii markaa musaalaxo ka ziyaada intaas ay marka shardistaan oo yacni markaa laga yeelo oo sidaa lagu cafiyo markaana waxay noqonaysaa way yeelanayaan markaana way yeelanayaan wa bayanat isunnatu anna bayna alcamdi waalkhata'i qatlan yusama shibha alcamdi sunnadu waxay caddaysay bimacnaa axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam in camdiga maxdiga ah iyo walkhata'i yacni kama ah ka markaa waxaa weeye kama ah oo aan markii horeba in wax lagu dhuftaba aan loogu talagelin wax la tuurayoo markaysaga geed ama markaysa marka ugaar lagu ridayey ayuunbaaba ku dhacday ya marka waxaa waye dil khaa ah marka dilka kamaa ah iyo dilka camdiga ah inuu udhexeeyo qatlan dil udhexeeyo baa sunnadu caddaysay qatligaasoo yusamaa lagu magacaabo shibha alcamdi shibhalcamdi lagu magacaabo barheer u eke yacni barheer buu shabbahaa qofka waxa in lagu dhufto waa lagu talagalay laakiin nafta in laga jaro lama doonayn ee in la xanuujiyaa la doonay yacni ul baa la soo qaato qofka markaysaga lagu dhuftay xadiiskaaba caddaynaya o saa ku tilmaamay ya yacni ina alkhata'a shibha alcamdi maa kaana bisawti waalcasa waa wixii jeedal iyo markaysaga ul ku sugnaaday usha waxaa loo laga tilmaamaya ulkhafiifa ayaa markaa loo jeeda dabeedna markaasaa qofka nafti ka raacda sidii buu ku dhintay yacni waxa weeye camdi ma aha khata maxdiyana ma aha marka shibhulcamdi baa la yidhaahdaa khata'ulcamdina waa la yidhaahdaa marka dilkaasaa u dhexeeya qisaasi kama timaado laakiin diyadiisu waa muqallada diyadiisa waa la adkeeyaa laakiin qisaas wax la yidhaahdaa ka iman mayso hmm wa huwa an yaqtulahu waa inuu ku dilo bima laa yaqtulu haaliban waxaan sida badan wax dilin waa inuu ku dilo waxaa la eegayaa qofkani dee inuu doonaayey inuu dilo iyo inuu doonaayey inaanu nafta ka jarina dilin niyadiisa ma ogin waa arrin khafi ah saynu hore usoo sheegno maadaama shay khafiyo qarsoon ay tahay manaadka xukunkugu xidhmayaa muxuu noqonayaa maxaa madinatulcamdi ah maxaa madinatu shibhi lcamdi ah madinno maxaa noqonaya madinnada waxa u noqonaya in la eego aaladda uu wax ku dila isticmaalay markan uu doonaayo inuu markaa qofkan waxaan ku dhufto ma wuxuu ku dhuftay bimaa yaqtulu haaliban wax sida badan wax dila mise wuxuu ku dhuftay waxaan markaa bimaa laa yaqtulu haaliban yacni xukunka halabaduu ku xidhan yahay ya yani markaa haalibka ayaa laga eegaya yani annaadiru laa xukma la baa la yidhahdaa marka saas aawadeed hadduu markaa yani sida badan waxaa wax loo eh, wax wax dila yahay oo nafta gooya sida inuu seef yahay sida inuu toori yahay sida inuu xabad yahay sida inuu markaysaa yahay yani markaa dhagax weyn oo kaaniyaala inta lasoo qaatay sidaa loogu bashaaqiyey yani kullu daalika waxay noqonayaan yani waxawey bima yaqtulu haaliban bay soo gelayeen bimaa yaqtulu haaliban bay soo gelayeen yani sida markaa xanafiyadu ay ku kala saareen ay yidhaaheen muxadad iyo hayru muxadad sax ma aha jamaahiir ahlicilmina sidooda waa khilaafeen ya daabitka xadiisku sheegayana waa khilaafsantah ile xadiisku wuxuu tiraa maa kaana bisawti waalcasa iyaguna waxay yidhahen wax alla wixii aan jidhka gelaynin oo muxadad ahayn oo af lahayn waxay noqonaysaa waxaan qisaasi ka imanayn waxay u kala saaraan markaa in qutila bimusaqal iyo in qutila bimuxadad madhab alxanafiya iyagaa la gaar noqday waxay yidhahen shaygu musaqala haddii lagu dilo aan af lahayn oo jirka gelaynin waxay yidhaahdeen qisaasi kama imanaysa bay yidhahdeen ah, saasay markaysaga yidhahdeen marka dee qowlkoodu wuxuu khilaafsan yahay inagii sheegaynay dee abu xaniifa markaysaga in la yidhi hadduu dhag waxa aad u weyn yahay ka warran markaasu walow daraba biaba qubays ya hadduu buurta abu qubays soo qaadi lahaa buu yidhi waa fardi buu uga jeedaa inaanu qaadi karan buu garanaya waa cala sabiili fardi ayuu uga jeedaa calaa sabiili fardi wataqdiim hadduu burta abuu qubays xataa soo qaadi lahaa oo ku dhufan lahaa qisaasi kama imanaysa buuri muxadadnimaday ku dhiseen shaygu inuu afleeyahay inaanu lahayn dee wuxuu ka hor imanayaa xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam saxiixa ku sugnaa qof dumara ayaa waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la dilay waxaa lagu dilay laba dhagax baa laysu barkiyey madaxeeda iyadoo dhagax ka hooseeya dhagax kale la soo qaaday ah, yani labada dhagax baa madaxa laysu barkiyey kii kale korka laga dhuftay dabeedna markaa iyadoo markaa sakaraad oo naf diiqi ku jirtaan hadli karaynin baa loo yimi markaasaa lagu yihi ma baa ku dilay lama arkeen cidda dishay ma hebel ma hebel markii dambe la sheegay markaysaa markaa kii dilay la sheegay markaasay indhaha ku ishaartay isagii baa la soo qabtay waa la weydiiyey waaba qirtayba nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam labada dhagax labadoodi dhagax in laysu barkiyo nin yahuudiya buu ahaa waa qisaas fa amara an yuradda bayna xajarayn an yuradda ra'suhu bayna xajarayn aw kama qaal marka taa waxaa laga qaadanayaa shayga musaqalka ah inuu camdi noqonaayo hadduu weyn yahay marka daabitka loo eegaya waa maxay waa bima yaqtulu haaliban wax sida badan wax dila taasumbaa loo eegaya wa huwa an yaqtulahu bima laa yaqtulu haaliban shibulcamdigu waxa weeye waa inuu ku dilo bima laa yaqtulu haaliban waxaan sida badan wax dilin xadiiska aynu sheegnay saxiixuu ku sugan yahi falaa qisaasa fiih wax qisaasi kuma sugnaa bal diyatun kalcamdi kalcamdi camdiga la mida fi sifati xagga sifada kala mid a oo diyadu waa muqallado sifadana waa kala midoo waxa weeye yani waa arbacuuna khalifa wa alaauuna xiqa wa alaauuna jadaca yani saa weeye boqol halaadoo saasa oo wada dhadig ah afartan ay riman tahay yacni soddonna ay tahay waxa weeye marka afar jirgala ay tahay xiqa maxaa loo yidhi yacni waxay markaa mutaysatay in awr loo tu'iyo ay markaa waxbay qaaddo ayay mutaysatay saasaa xiqa loo yidhi ya sida saddex jir iyo saddex jir iyo deerdheere inay tahay oo kale afar jirgale marka inay tahay e, jadacana waxa weeye waa shan jirgale afar bay dhammaysatay e, sannadii shanaad bay ku jirtaa marka xagga sifada waxay kala mid tahay shibhulcamdigu diyadiisu camdigu la mid yahay waalkhata'i khata ayuu haddana la mid yahay gees kalena fi ta'jiili xagga muddaynta yacni dib loo dhigaayo iyo waalxamli iyo saarista la saaraayo yacni markaa casabada la saarayo ama caaqilada caaqilada la saaraayo marka labadaa waxay kala mid tahay yacni khata ay kala mid tahay marka laba shabah bay leedaho xagga iyo xagga labadaba shaah bay ku leedahay shibhulcamdigu labada geesoodba markaysaga geesna wuxuu ka shabbahayaa camdigii geesna wuxuu ka shabbahayaa khaa'ii marka laba juz baa ku jira marka midba gees baa laga ilxaaqiyey inaanay qisaasi ka imanaynin ee maguuna ay tahay marlabaadkana magtaasi ay tahay mag caaqilada la saaraayo mar saddexaadka la muddaynaayo mucajalo aynay ahayn ilaaba ilaa hadda dhiga yaa oo waxa weeye magdharaareed aynay ahayn magdharaareed waxa la yidhaahdo aynay ahayn dharaar la soo tubaayo waxay kala mid tahay yani khaa ay kala mid tahy ay kala mid tahay khata'ana saddex sano ayaa markaa lagu bixiyaa yacni asaalatan waa sida aasaarta saxaabadu ku soo aroortay culammada fuqahaduna ay qaateen waa yahay xamligana waxaa loo jeedaa in caaqilada ama casabada la saaraya ayaa laga tilmaamaya ama camdiga waxa weeye dee waxaa lagu leeyahay ninka wax dilay baa lagu leeyahy oo isaga marka in loo dilo loo qisaaso ama isagu markaysaa waxba magtii uu bixiyo yacni markaa isagaa laga rabaa yacni laakiin tan kale sharcigu marka horeba caaqiladu saaray waa arrin markaa caaqilada marka horeba markaa lagu waajibiyey yacni saas yadaa weeye laakiin tan kale waxa weeye camdiga caaqilada laguma waajibine qofka ayaa markaa u xidhnaa marna loo qisaasaayey marna yacni isagaa inuu bixiyo ay markaa tahay hadduu xool leeyahy xoolihiisaa laga qaaday haddaanu xoolo lahaynna dee isagaa laga rabaa ciddii hadhow wax ku sadaqadaysanaysaa waxay noqonaysaa markaysaa dee inay markaa u furantah laakiin dee haddii laga baqay markaa ninkiina aanu maal lahayn hadduu doonana waqtiyada qaarkood waxa dhici karta kii camdiga dilka badheerkaa sameeyey dee inuu iskaba carro iska firdhado fitno kalena waa ka iman kartaayoo cid kaloo aan waxba lagu lahayn baa dhici karta dee in la dilo ya oo dee waxa weye ninkii wax idinka dilay dee waa cararay isagaana dee wax ku lahaydeene dee annaga waxba naguma lihiin hadda mandiqa markaa dadka agtooda yacni taas ma aqbalayaan dhibaataana ka imanays yacni markaa fitna ayaa ka imanays markaa saas aawadeed damin la daminaayo fitnada oo la baktinaayo ila waxa weeye dad eh, ayaa markaa yani kala laga yaabaa in markaysaga loo dile xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa in waxaweeye markaa sidaa la yskaga bixiyo oo waxaweeye ay noqoto yacni mid fitnada lagu damina haddii kale dee musiibo ka weyn baa dhacaysa ya musiibo ka weyn ayaa dhacaysa dadkuna waxay odhanayaan un dee tuug lama hele walaalkii baa la helaa ya tuug lama hele walaalkii baa la helaa bay yidhaahdaan marka dee waxa weeye haddii ay markaa noqoto dee annaga waxba naguma lihiin dee waxa weeye iyaguna waxay samaynayaan inay markaysaga qaar kale laayaan aan waxba lagu lahayn marka dar'an lilmafaasid waa in marka waxa la bixiyay noqonaysaa in la bixiyo wa huwa walcamdu awlaa bilkafaarati min alkhaa wa huwa shibhulcamdigu iyo walcamdu camdiguba awlaa bilkafaarati waa uga dhow yahay oo uga xaqnimo badan yahay min alkhata'i dilka kama ah aayadda waxaa laynoo sheegay kafaarada in dilka kama ah lagala imanayo ya waman qatala mu'minan khata'an fataxir raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi ilaa an yasadaquu marka dilka khata'a baa nasan aayaddu u sheegtay inuu kafaarada la imanaayo qofkii qaatilka ahaayee khata'an wax dilay nasku kuma soo aroorin shibulcamdiga iyo camdigu inay kafaarada la imanayaan hayeeshe ahlucilmiga qaarkood ay ka mid yihiin shaaficiyadu waxay leeyihiin marba haddii kii khata'a ah wax u dilay oo isagu arrinka aan dembiba ku lahayn yaa kafaaro la saaray kii arrinka ku dembaabay yacnii dil uu ku dembaabay la yimi inuu kafaaradiina la imanayo waa calaa sabiili awlaa walaxra oo isaga uga sii xaqnimo badan isaga uga sii xaqnimo badan laakiin culammada qaarkood waxay leeyihiin may ninkan arrinkiisa kafaara inay ka maydho waa ka culus yahay saas aawadeed yacni halkan kafaara waxba ka ridi mayso waayo arrinkiisu waa ka culus yahay marka taqliid ay adkaynayaan daraaddeed bay u yidhaahdeen kafaaradu markaa waxba ka maydhi mayso yacni saa u yidhahdeen culammada shaaficiyada iyo cidda la socotaana waxay ka eegeen maadaama dilkan khata'a cidda la timi kafaaro la saaray kafaaradanna culus tahay oo ama qof addoona ah in la xoreeyo ay taho mu'minad ah naf mu'minad ah oo addoon ah in la xoreeyo ay tahay iminka lama helayabe marka la waayana ay tahay laba bilood oo xidhiidha in la soomo laba bilood oo xidhiidha in la soomo ay tahay faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni towbatan min allah dee haddii la yidhahda dilkii camdiga ahaa ama shibul camdiga ahaa bas isagu ha toobad keena uun ya dee kan kale miyaanu kaba dhibaato badnaanayn kii khata'an dilku uga dhacay ee kama'a uga dhacay ee sharcan aan dembiba saarayn miyaanu isagu markaa arrinkiisu ka fududayn si marka loo eego maadaama soonkaa labada bilood ee xidhiidhka aan isaga la saarin haddii la yidhaha toobadkeenunbaa ku saaran daacaadka iyo cibaadaadka iyo sunankana iska farabadso ee aan lagu yidhaahdo de waxaad moodaabayaa nooc takhfiifi inuu ku jiro marka dee toobaddii isagoo ku daraaya ayaa haddana markaa la odhanayaa kafaaradiina ha la yimaado oo wax kasta oo adkayn ah oo u sugnaatay ka ka sahlan isaga inay u sugnaatana kan camdiga wax u dilay ama shibul camdiga wax u dilay wuxuu noqonayaa cala sabiili awlaa inuu uga xaqnimo badan yahay kaa khata wax u dilay marka diyada camdigu iyadu waa muqallada saddexda wajiba waa laga adkeeyey saddexda weji waa maxay waa xagga sifada waa diyada muqalladada waa xagga xamliga oo isaga korkiisay saaran tahay ciddii wax ugu tabarucaysa ama marka waxa weeye isagu wax waayo amaba uu baxsaday yani bixinta cid kale bixinaysa waa shay aakhar sida saddexaad waxay tahay ta'jiil inaan u jirinee deg deg loo bixinaayo oo mucajalo ay tahay lasoo tubayo yani degdeg loo soo tubayo yacni saddexda geesoodba yacni diyada camdigu waxay ka tahay muhallada ayay markaa ka tahay muhallada ayay saddexda geesoodba ka tahay waa yahay masaladii ku saabsanayd ee majuuska aynu sheegnay waxaa jira kollay xadiis yacni tilmaamaya diyat lmucaahadi nisfu diyat lmuslim marka wakhtiyo horena kolley waxaan maray xadiiska yacni marka si uu sheegaayo yacni gaalka mucaahadka ama dimiga ah iyadoon la kala saarin in la yidhaahdo waxa weeye markaa isaga diyadiisu waa nisfu diya arjax ah waana sida taabiciinta qaarkood ay ku tageen taabiciinta qaarkood ay ku tageen oo cumar binu cabdilcasiis laga soo wariyey iyo shurayxiyo laakiin saxaabada cid laga sheegay waxa weeye warkaa ma arag marka ishkaalka soo baxay waxay tahay ahlucilmiga qaarkood inay sheegeen cid saxaabada ka mida oo sidaa martay inaan la ogeyn fataawihii saxaabaduna uu yahay inay kala saareen majuuska iyo ahlu kitaabka inay kala fariyeen oo kala saareen majuuska iyo ahlu kitaabka inay kala farqiyeen xadiiskanna adigu nuunuu baa ku jirta inkastoo sheekh albaani uu quweeyey diyat lmucaahadi nisfu diyat lmuslim haddana bacdu ahlicilmi way ka hadlayaan axaadiista kalena waxaa ku saarotay diyada ahlu kitaabka in la sheegaayo diyatu ahli kitaabayn nisfu diyat lmuslimiin cumar ibnu khadaabna wuxuu tilmaamay diyada majuusku yani markaa qadarka ay tahay inay tahay amaanu miati dirham saddex boqoloo dirham inay tahay jamaaco kaloo saxaabada ka midina waa ku fatwoodeen camal ahaanna sidii bay ku camalfaleen waxaana culamada qaarkood ay yidhaahdeen laa yuclamu lahum jamacaa saxaabada ka mida laa yuclamu lahum mukhaalifun min asaxaaba cid saxaabada ka midoo ku khilaafsan lama oga cid saxaabada ka midoo ku khilaafsan lama oga marka de waxa weeye fahamka nusuusta la fahmaayo masaa'isha aan saxaabada wax khilaafa la soo naqlin fataawihii saxaabaduna wuu caanbaxay yani asalku waxay tahay inaan la khilaafin saas aawadeed jumhuuru ahlicilmi siday mareen ayaa haddii saxaabada wax khilaafa aan laga helin arjaxu noqonaya sidaa waxa weeye markaa jumhuuru ahlicilmi ay mareen ayaa arjaxu noqonaya xadiiskanna waxa weeye axaadiista kale ee ahlu kitaabnimada ku qaydaysa nooc mukhaalafa baa ku sugan waayo ahlu kitaabnimadu nooc tacliilay faa'iidaynaysaa ama yani markaa sababta marka waxaweye looga dhigay in ahlu kitaabnimada ay yihiin waxaynu ku arki doonnaa awalka suurat lmaa'ida wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum waطacaamukum xilun lahum walmuxsanaatu min almu'minaati walmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum mucaasiriinta qaarkoodoo yidhi yani markaa gaalada Eh, kale maxaa looga saarayaa mafhuumulaqab weeye markaysa markaa in alladiina la sheegay iyo wax la mida culamadu waxay kaga jawaabeen waxa weeye waa mafhuumu cilla weeye iitaaga kitaabka la siiyey daraaddeed ayaa tacaamkooda lagu baneeyey ee waxa weeye gaalada kale yacni markaa mid la haleeshiinaayo maaha mid la haleeshiinayo ma aha mafhuumulaqabna maahe waa mafhuumu cillihii weeye halkaasaynu insha allah ku arki doonnaa waayahay calaa kulli xaal xadiidkanna yacni lafdigaas waxa weeye waxaa ku sugan nuunuu baa ku jirta allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illaahi fatabayanuu yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa darabtum haddaad safartaan oo socdaashaan fii sabiili illahi ilaahay waddadiisaoo jihaadka u safartaan fatabayanuu caddaysta hubsada walaa taquuluu ha odhannina liman alqaa ilaykum asalaama kii salaamta idinku soo tuura ha ku odhannina lasta mu'mina muumin ma tihid ha ku odhannina tabtaguuna carada alxayaati adunyaa tabtaguuna xaalaa raadinaysaan oo doonaysaan carada alxayaati addunyaa nolosha adduunye caradkeeda yacnii haniimo a rabtaan maal a rabtaan fa cinda allaahi magaanimu kahiira fa cinda allaahi allah agtiisoo keliyu ku sugnaaday makhaanimu haniimooyin kasiiratun fara badan kadalika kuntum min qablu famanna allaahu calaykum kadalika kuntum saasoo kalea ahaan jirteen min qablu horay ay u ahaan jirteen famanna allaahu calaykum markaasuu ilaahay idinku galladaystay yacnii iimaanka iyo inaa iimaan ku caanbaxdaan dhiiggiinana saa ku dhowrmo fatabayanuu ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay bima tacmaluuna khabiira waxaad samaynaysaan mid u aqoon badan ayuu ahaaday aayaddan waxay lahayd sabab bay lahayd sababtaasina waxay ahayd nin ayaa markaa saxaabada qaar ku soo baxay adhi wata marka saxaabo sariye u baxay bay ahaayeen oo ciidan markaa la diray oo debadda loo diray madiine meel ka baxsan loo diray dabeedna nin adhi wata baa ku soo baxay aynay u qabeen inuu gaal yahay markaasaa ninkii salaamay markaasay waxay yidhaahdeen waxa weeye salaamtani waxay ka tahay waa iskaga keen ilaalinayaayo muumin ma ahee inaynu dillo ayuu markaa doonayaa inuu kaga gabbado gabbood buu ka dhiganayaa salaamta waa taqiya yaa dabeedna ninkii waa dileen markay dileen adhigiisiina waa soo kaxaysteen dabeedna aayaddaa ku soo degtay markaasuu allah wuxuu yidhi markaa jihaadka u baxdaan oo u safartaan yacni hubsada dadkaa ku degdegina hana ku odhanina kii markaa salaamta idinku soo tuura assalama iyo assalaama sidaynu qiraa'adaba ku arki doonno labada waa la akhriyey kii waxa weeye markaa hoggaansiga idinku soo tuuro yacni markaa inuu hoggaansamay ama islaamnimo iyo istislaam la yimi ama idin salaamo oo salaamta idinku soo tuura mumin matiida ku odhan odhanina idinkoo adduunyo doonaayo oo furkiisa raba iyo haniimadiisa marka inay hubsadaan baa la amray arrinka ay sameeyeenna wuxuu ahaa arrin khata u dhacay ayuu marka ahaa arrin khata u dhacay ayuu ahaa saas yadaa buu ahaa waana dhici jirtay wakhtiyada qaarkood saxaabada qaar inay khata'an ciday moodayaan inuu gaal yahay inay ta'awulan ku dilaan ayna ku ogaayeen markii hore gaalnimo ay ku ogaayeen laakiin soo islaamay waxaa ka mid a qisadii dee eh, khaalid baaba ka mid a khaalid ibnu waliid yacni qolo reer bani jadiime la yidhaahdo ou gaalnimo ku ogaa ayaa markaa duullaan ahaan dee u weeraray marka waxa weeye markii uu khaalid ku soo baxay waxay dhahdeen saba'naa saba'naa si ay isugu sheegaan waannu islaamnay doonayeen inay yidhahdaan waxay rabeen inay yidhahdaan waa islaamnay marka waa islaamnay oo yacni marka sideedaa may odhan shahaadateynkiina may maqashiin hadda maaragta waxay yidhahdeen saba'naa saba'naa saabi'iin baanu noqonnay carab waxay u qabeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu saabi yahay waxayna odhan jireen moxamed waa saabi saabina waxaa la yidhaahdaa ruuxa diinkii qowmkiisa ka baxay oo diin kala galay baa saabi la odhan jiray haddamaaragta marka saabi'iintu waxay noqdaan saabi'iin mushrikiina ah iyo saabi'iin muwaxidiin oo mu'miniin ah labadaba waa noqdaan labadaba waa noqdaan marka saba'na waxay uga jeedeen waa islaamnay xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay walam yuxsinu an yaquula aslamna may hagaajino may garan inay yidhaahdaan aslamnaa inay yidhaahdaan may garan ee saba'naa saba'naa bay yidhaahdeen saabi'iin baanu noqonnay saabi'iin baanu noqonnay dabeedna khaalid waa laa'iyey markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaahayow waxaan kaaga beri noqonayaa waxa khaalid sameeyaan kaaga beri noqonayaa wa wadaahum diyadoodiina nebigu waa bixiyey magtoodii waa bixiyey wa kadalika qisada usaamaa la mid a usaamat bnu zayd isagoo dagaalkii ku jiraa ayuu wuxuu arkay nin gaaladii ka mid a oo waxa weeye yacni markaa dagaalka khatar ku ah oo cidduu doonaayo inuu markaysagaa dilaba markaysagaa dilaya ya yacni muslimiintii dhibay isagii nin ansaariya ayaa ninkii isku qaaday ninkani waxa weye waa nin gaaloo soo dagaal tegey yacni markuu soo dagaal tegey intii aanuu dagaalka gelin ma ashahaadan ya markuu dagaalku bilaabmay intii aan markaa waxa weeye aanuu dhibaabo geysan ma ashahaadan markuu dhibaabo geystay dabadeed intii aan seefaha la dul hadhin ma ashahaadan markii waxa weeye markaa usaamo iyo nin ansaariya laba nin seefaha dul hadhiyeen ayuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ninkii ansaariga ahaa baa seeftiisi la laabtay usaamana waa ku kala gooyey ya mowqifku waa mowqifu xarij xaaladdu waa deg deg ya waxaa u soo degdegtay usaame inuu ninkani shahaadada ku gabbanayo shahaadada inuu ku gabbanayo ayaa u soo degdegtay nebigu calayhi salaatu wasalaam usaame waa ku inkiray fa kayfa aqataltahu bacdama qaala laa ilaaha ila allah xadiisku saxiixuu ku sugan yahy usaama ma waxaad dishay markuu laa ilaaha ila allahu yidhi dabadeed miyaad dishay ya yaa rasuula allahi inamaa qaalaha tacawudan fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaءat yowma alqiyaama saaad laa ilaha illa hu ku samaynaysaa markay aakhiro ku timaaddo maalinta qiyaame ay ku timaaddo markaasuu ku celiyaa yaa rasuula inama qaalaha tacawudan seeftuu ka magangelayey uu doonaya inuu kaga baxsado kama aqbalin cudurdaarka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku tusinaysaa in waxa weeye walow danniga haalibkii si kaleba ha ahaadee daahirka markaysa marka waxaan yacnii qofka in laga aqbalaayo gaalku hadduu ashahaato shahaadada in laga aqbalaayo walow danni ahaan haba lays yidhaahdo haalibu danni dhabkama aha daahirkiisa in laga aqbalaya kutusinaysa allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illaahi fatabayanuu sababtii uu marka hore sheegayaa sheekha suyuuti raximah ullah wanazla lama mara nafaru min asaxaabati birajulin min bani sulaym waxaa soo degay lama mara markay soo mareen nafaru min asaxaabati koox saxaabada ka midi birajulin nin min bani sulaym bani sulaym ka mida wa huwa yasuuqu hanaman ninkaasoo markaa adhi yacni markaa wata oo kaxaynaya sabnuzuulka ibnu cabbaas ayaa laga soo wariyey tirmidi iyo axmed ayaa soo wariyey tirmidina waa taxsiininaya tafsiilka yacni waxa ku yaro kala duwanaadaan yani laakiin waxa weeye bukhaariga laftiisa ayaaba soo wariyey wa huwa yasuuqu hanaman waxay soo mareen walxaal huwa isagu yasuuqu uu kaxaynayo hanaman adhi uu kaxaynaayo adhi buu waday fasallama calayhim saxaabadii buu salaamay ninkii baa salaamaya faqaaluu waxay yidhaahdeen maa sallama calayna ilaa taqiyatan waxay yidhahdeen nama salaamin yacnii xaaluu markaa waxa weeye ku gabbanayo oo dilka iskaga ilaalinayo mooyaane faqataluuh way dileen wastaaquu hanamahu adhigiisiina way soo kaxaysteen marka waxaa soo degay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa darabtum haddaad safartaan saafartum liljihaadi jihaada u socdaashaan oo u safartaan fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa aa u safartaan oo u socdaashaan fatabayanuu caddaysta oo hubsada wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugan fatasabbatuu dhigaalka haddii laga eego way isu dhigaal eg yihiin oo saxaabadu dhibcaha iyo xarakaadka iyo reebitaanka iyo shadadka iyo kullu daalika kumay qorin hay-ada iyo muuqaalka uu kelmaddu u qoro maysay qoreen saas aawadeed sida iyo sidaba waa aqbalaysa hmm. marka cilmi badan bay ku dhisnayd qoraalka saxaabadu way qiraa'aadkii kala duwanaaye nebiga kala kulmeen baay qoraalladan markaysaga ku kulminayeen markaasaa waxa weeye yacni marka ay waafaqaysay mid walba fataabatuu yani hubsada bilmuhallasati yacnii ta'dii saddexda dhibcood lahayd calay ku sugan tahay fi filmawdicayni labada meeloodba labada meelooda aayadda gudaheedaa baa loo jeedaa aayadda akhirkeedana waata ku imanaysa fatabayanuu marka fatasabatuu baa labadaba qiraa'o kaloo sabciya lagu akhriyey quraa'u sabcaha sida iyo sidaba akhriyey wa aayadda suuratu xujuraad ku sugan lafteeda Eh, fatabayanuu fatasabatuu iyadana waa la akhriyey oo halkaa iyaduna qiraa'adaasina waa ku sugan tahay in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu marka saddexda mawdicba fatasabatuu waa la akhriyey laakiin hadda wuxuu sheegay labada mawdice aayadda gudaheeda walaa taquuluu ha odhanina liman alqaa ki idinku soo tuura ha ku odhanina ilaykum idinka xaggiinna ku soo tuura assalaama salaanta tuura ma assalaamu idinku yidhaahdaa bialifin alif xaalay ku sugan tahay aw duuniha ama biduuni alifin ay ku sugan tahay alif la'aantii bacdi waxay u dabdiyeen duunaha bacdina duuniha wajay leedahay labada mid walba haddii duuniha la yidhaahdo alfigaa lagu cadfayaa marka waxay noqonaysaa jarku inuu jaraayo haddii duunaha la yidhaahdana waxay noqonaysaa jaarkiiyo majruurku isla socdaa lagu cadfayaa duunaha ay duuna alifin waayahay aw duuniha aw biduuniha ama markaa alifka xaalay ka madhan tahay ay taxiyata salaanta ayay idinku soo tuureen awilinqiyaada ama hoggaansiga idinku soo tuureen oo assalama marka la waa inqiyaadkii hoggaansigii waxaa loo jeedaa islaamnimadii ya wax tusinaya islaamnimadoodii bay idinku soo tuureen oo idin tilmaameen waatuu inqiyaadka ka cabiray assalamay noqonaysaa fasiraaddeeda alinqiyaad assalaamana ataxiya ay way kala leeyihin inkastoo culammada qaarkood ay doonaan inay yidhaahdaan labada mid walba waa lagu fasiri karaa laakiin sida adharka ahi waa inay labadu kala leeyihiin asalaama ataxiya asalama alinqiyaada alistislaama waxay idinku soo tuureen biqowli kalimati shahaada kelmadda shahaadada inay yidhaahdeen bay inqiyaadkii hogaansiga idinku soo tuureen alatii hiya amaaratun cala alislaam taasoo amaarad islaamnimada u ah ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan wax kasta oo qofka islaamnimadiisa tilmaamaya haddii uu markaa muujisto in islaamnimada loogu xukumaayo ayna shardi ahayn keliya waxaa loogu xukumayaa shahaadateynka in laga maqlo waana sida saxiixa oo hadduu yidhaahdo aslamtu lilah ama uu yidhaahdo aslamna dee islaamnimadii inay ku sugnaanayso way caddahay saba'naabay ku sugnaataye ma aslamna bay ku sugnaan weydey xadiiskuna wuxuu sheegay walam yuxsinu an yaquula aslamna marka ruux hadduu yidhahdo aslamtu ama aslamna yani waxa weeye islaamnima loo ictibaarinayo ya wakada hadduu yidhahdo innii muslimun hadduu yidhahdo waa la mid wakada haddii la arkay isagoo tukanaayo culamada qaarkood ijmac bay ku soo noqliyeen shahaado lama maqal yani qofka waxaa lagu ogaa gaalnimo sidii gaalnimo loogu ogaa ayuunbaa waxa la arkay isagoo tukanayooo salaadana dee aan ciyaar iyo inuu ku ciyaarayo wax la mida ah aynay muuqanayn ya duurkii baa la arkayay isagoo tukanaya haddana waa soo noqda casarkii baa la arkay isagoo tukanaya wax inuu ku ciyaaraya iyo wax la mida ah kama muuqan way soo noqnoqotay shahaadateynkii lagama maqal yuxkamu lahu bilislaam islaamnimaa loo xukumaya qurdubigu tafsiirkiisa wuxuu ku soo naqlinayaa inay suuratu tawba tolmi ahayd tafsiirkeeda adigu suuradaha dhexe inay toobo ahayd baan filayaa wuxuu soo naqlinayaa ijmaac culammadu ku ijmaacsan yihiin gaalku hadduu waxa weeye salaadii uu markaa isagoo tukanaya la arkay shahaadateynkiina aan laga maqal aynay soo noqnoqotay culammadu inay yidhahdeen bilijmaac islaamnima loo xukumaya inuu muslim yahay ayaa la ictibaarinaya culamo kaloo badan waa sheegeen oo waa tilmaameen culamada ijmacnimadun baan hadda u doortay une inaan usoo naqliyo hadalka qurdubiye dee culammada sheegay aad iyo aad bay u badan yihin kutubta caqaa'idda iyo hayrkeedba waa ku sheegaan culammadu saas waa ku tilmaama sharx caqiidat taxaawiyana waa kaga warramaya masalada oo odhanaya asaxiix islaamnimadina ku sugnaanayso wax kasta oo markaysa marka islaamku la gaar yahay qofka hadduu la yimaado in loogu xukumayo marka islaamnimada <clears throat> ayna ku gaarhayn shahaadateynka qof dumaruu nabigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayna allah qaalat fi samaa qaala man ana qaalat rasuulu llah markaasuu actiqaa fa inaha mu'mina labadaa su'aalo jawaabtooda ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu islaamnimada bimacnaa iimaankii xukmiga ahaa ugu xukumay oo la macnaha ahaa islaamnimada oo la macnaha ahaa islaamnimada la macnaha axaadiista nabigana waxaa ku so arortay calayhi salaatu wasalaam man sallaa salaatana wa akala dabiixatana wastaqbala qiblatana fadalika huwa almuslim kii salaadda yadoo kale tukada dabiixada yadoo waxaanu gowracno cuna qiblada yada qaabila kaasi waa muslim baa nabigu yihi xadiiska saxiixa sida ku timi waa yahay marka ninkan assalaamu calaykum ku yidhi inay dileen ayaa waxaa la tilmaamayaa arrinkaa dilkaa inay ku qaldanaayeen waayo amaarad tilmaamaysa islaamnimada ayuu ninkani la yimi assalama marka la yidhahdana waxay noqonaysaa amaarad kale oo dee inqiyaadkii tilmaamaysa inuu la yimi waa yahay walaa taquuluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan waa ku odhanayna kii eh, salaamta idinku soo tuuray ama hoggaansiga iyo amaarada islaamnimada tilmaamaysa oo hoggaansiga idinku soo tuuray yani sida shahaadataynki inuu qiray lasta mu'minan muumin matiidaa ku odhanayna wa innamaa qulta hada taqiyatan linafsika wa maalik ee waxaad u tidhi keliya haada kan aad tidhi maquulkan aad tidhi taqiyatan isku dhowrisaa isku dhowrayso isku ilaalinayso seefta iyo dilka iskaga ilaalinayso yani tattaqi bihi min asayf linafsika naftaada aad kaga dhowrayso kaga ilaalinayso dilka wa maalika iyo maalkaaga aad ku ilaalinayso in la haniimaysto la furto fataqtuluuhu dabeed addishaan yani sidaa ha samaynina tabtaquuna ama la yidhaahdo fataqtuluuhu ama jawaab laga dhigo walaa taquulu ama la yidhaahdo waxa waa lagu cadfo fataqtuluuha ay falaa taqtuluuha dilina yacni sidaa ha ku odhanina fataqtuluuhu dabeedna aad dishaan oo jawaab laga dhigo waana sida fiican tabtaguuna xaalaad doonaysaan tatlubuuna bidalika xaalaad taa ku rabtaan carada alxayaati addunya yacni bidhaanta nolosha adduunyo iyo raaxadeeda carad waxaa loo jeedaa maalka maa carad loogu magacaabay liannahu yacridu ya wa yazuul marna waa imanaya marna waa tegaya maalku waxa weeye waa shay marna yimaado oo la helo marna uu tago waxaa dhici karta wakhti isku dhow qofku marna inuu faqiir yahay marna inuu hani yahay ama mar hani yahay marna faqiir yahay ya waa saas oo harka labadiisa dhoolood baa la yidhahdaa mataacaha min alghaniima yacni raaxada adduunyo raadinaysaan oo doonaysaan carad alxayaati dunya mataacaha yani raaxada nolosha addunya aad doonaysaan oo min alhanimati fur'ah fa cinda allahi mahaanimu kaiira fa cinda allahi allah agtiisoo keliyuu ku sugnaaday mahaanimu furar iyo haniimooyin kaiiratun fara badan tughniikum can qatli milih oo idinka kaafinaysa inay isagoo kala dishaan limaalihi maalkiisa daraaddii aw dishaan kadalika saasoo kale ahaan jirteen min qablu iminka ka hor saasay ahaan jirteen tucsamu dimaa'ukum wa amwaalukum bimujaradi qowlikum ashahaada waxaa lagu dhowrayey dhiigaggiinna wa amwaalukum iyo xoolihiinna bimujaradi qowlikum odrhodkiinna keliya aad tidhaahdeen ashahaadata shahaadataynka aad tidhaahdeen ama shahaadada tawxiidka aad tidhaahdeen ashahaadata la yidhaahdo waxaa loo jeedaa shahaadatu tawxiid ashhadu an laa ilaha ila allah ama la yidhahdo shahaadateynkaa loo jeeda ila islaamnimadu shahaadada keliya waa ku sugnaanaysaa hadduu gaalkii marka waxa weeye uu yidhahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah gaalkaasina markii hore mid shahaadada qira aanu ahayn yacni yahbutu islaamuhu bishahaada shahaadada waa ku sugnaanaya shahaadada labaadna waa lagu ilzaaminaya lama odhanaayo shahaadada marka waxa tawxiidka ilaa uu takale raaciyo muslim ma noqonayo ee mushrikiintii carbeed maadaama shahaadada aynay qiri jirin ashhadu an laa ilaaha ila allah islaamnimada hadday marka ashhadu an laa ilaaha illa allahu yidhaahdaan islaamnima loo ictibaarinayo waayo ta kalena waxbay waa raacinayeen markaa saas aawadeed wakhtiyada qaarkood yadaan ta kaleba lagu darin buu nebigu odhan jiray quuluu laa ilaha ila allah tuflixu sida axaadiista saxaaxa ku soo aroortay laa ilaha ila allahu dhaha waa liibaanaysaani yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatun uxaaju laka biha cinda allah shahaadada kale kuma darin way iskaga darsanta way iska raaci doontaa ya marka hadduu dee ta hore qiro islaamnimadii waa loo ictibaarinayaa waxaa loodhanaya waa muslim laakiin yulzamu calayhi inuu ta labaadna raaciyo hadduu raacin waayona murtad baa la ictibaarinaya yuctabaru murtaddan laakiin culamada odhanaysa ilaa labada shahaado uu isku daro islaamnimadiisu sugnaan maxay leeyihin yacni waxa weeye haddii ta kale aanu ku darin laguma ilsaaminayay leeyihin hadduu ta kale qiri waayona murtad ma noqonayay leeyihin laakiin agsarka culammadu waxay leeyihiin yacni waxa weye saan agsarka inay qabaan baan filaya saas in shahaadada keliya buu muslim ku noqonayaa ta kalena yulzamu calayhi waa lagu laaziminaya hadduu taa kale qiri waayo shahaadada risaalada yuctabaru murtaddan mid diinkii ka noqday inuu yahay baa loo aqoonsanaya man badala diinahu faqtuluuh marka shahaado wakhtiyada qaar inta la yidhahda labadaba loo jeedaa marna waxaa loo jeedaa shahaadada koowaad ee tawxiidka famana allaahu calaykum allah wuxuu idinku galladaystay bilijtihaari biliimaan caanbaxa iimaanka lagu caanbaxayo walistiqaamati iyo toosnaanta lagu e, caanbaxayo daacada lagu toosnaaday iyo tawxiidka fatabayanuu waa caddaysta oo hubsada an taqtuluu mu'minan mu'min inaad dishaan iska hubsada iska cadaysta ya bayaanka raadiya si aydan muumin u dilin fatabayanuu iyo fatahabbatuu fatabayanuu cadaysta hubsada an taqtuluu mu'minan ay lianlaa taqtuluu mu'minan ama makhaafata an taqtuluu mu'minan baqasho a ka baqanaysaan inaad muumin dishaan ama si aydan muumin u dilin wafcaluu sameeya bidaakhili fi lislaami ka islaamnimada soo galay kamaa fucila bikum sidii idinka laydinku sameeyey oo in laydin soo dhoweeyey oo shahaadada akhriteen dhiiggiinna lagu dhowray sidii oo kale markaa yeela kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum fatabayanuu ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday bima tacmaluuna khabiira waxaad samaynaysaa mid u aqoon badan buu ahaaday fayujaaziikum bihi waa idinka abaalmarinaya dee ruuxu isaguba waa jecel yahay inaan lagu degdegin ya walya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa إليه dadka hawla yimaado ha kula dhaqmo wuxuu jecel yahay ee wanaagsan ee uu isagu jecel yahay in dadku kula dhaqmaan wax la mida isaguna ha kula dhaqmo allah waxau yidhi laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli aldarari waalmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim laa yastawi ma kuwa fadhiya min almu'miniina qaacidiintaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mida hayru uli darari qaacidiintaasoo hayru uli darari kuwa dhibta u saaxiibka aan ahayn oo ama indhahala ama curyaamiinta ah ama xanuunsanaya aan ahayn kuwa dhibaatooyinka u saaxiibka aan ahayn ee cudurdaar la'aan jihaadkii uga fadhiya iyo walmujaahiduuna kuwa jihaadaya fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u jihaadaya labadaa qolo ma sinna mu'miniin cudurdaar la'aan jihaadkii uga fadhiistay iyo mu'miniin jihaadaysaa oo nafya maalba ku jihaadaysaa labadaa qolo ma sinnee qolada naftiiyo maalkaba ku jihaadaya ayaa mudanoo fadilan waalmujaahiduuna fii sabiili illahi iyo kuwa ilaahay waddadiisa u jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya wa anfusihim iyo nafahooda ku jihaadaya jaarkiiyo majruurka waxay ku tacalluqayaan waalmujaahiduuna fadala allaahu ilaahay waa fadilo waa korraysiiyey almujaahidiina kuwa jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya wa anfusihim iyo nafahooda ku jihaadaya cala alqaacidiina kuwa fadhiya ayuu ka korraysiiyey darajatan darajo weyn ayuu ka korraysiiyey waa daraja cadiima wa kullan wacada allahu alxusnaa wa kullan dhammaantood mar hadday iimaankii ka siman yihiin yacni wacada waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaabba ah marka mafcuul awal waa kullan oo muqadama waa la hormariyey labaadna waa alxusnaa wa kullan wacada allaahu dhammaantood allah wuxuu u ballanqaaday kullan waa mafcuulkii koowaadoo muqadame alxusnaa tii wanaagga badnaydoo janno ah ayuu u ballanqaaday wa fadala allahu ilaahay waa fadilay oo waa korraysiiyey almujaahidiina kuwa jihaadaaya cala alqaacidiina kuwa fadhiya ayuu ka korraysiiyey ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn ayuu ka korraysiiyey markii hore waxaa soo degay hayru uli darar mooyaane inta kalea soo degtay waxay u soo degtay markii hore sida xadiiska saxiixaba ay ugu timi laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina walmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim baa ku xigtay markay sidaasii nabiga ku soo degtaa ibnu ummi maktuum wuxuu ka cawday yacni xaaladiisa isagu markaa waa indhala'aa inaanu dee jihaadi karayn maadaamuu indhala' yahay oo aanu cadowgiiba arkaynin inaanu jihaadi karin buu ka cawday nebigu u sheego arrinka weydiiye markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markiibaa ilaahay u waxyooday oo lagu soo dejiyey ziyaadada aayadda lagu kordhiyey hayru uli darar markii dambe ilaahay ku soo kordhiyey markaa saasaa waxa weeye cudurdaarkii ku cadaaday sababtaasaynu lahay riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan zayd ibnu thaabit oo aayadda qoraya oo uu yidhi bawdada nebigu calayhi salaatu wasalaam bawdadayday kor saarnayd yacnii bawdada nebiga wax ka mid a ayaa bawdadayda saaraa anna aayaddan qorayay buu idhi markaasaa ibnu ummi maktuum ku yidhi xaaladdiisa nebiga uga cawdo u sheegay dee inaanu jihaadi karay markaasaa nebigii waxa sidii wax la daboolo kalu noqday markaasaa bawdadii nebigu cuslaatay buui markaasay ku sigatay bawdadaydu inay burburtay ku sigatay buui culayska markaysaga fuulay daraaddeed kadib baa laga fayday markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo akhriyey hayru uli darari qor aayadda waxaa laga qaadanayaa jihaadku asaalatayn fardu kifaayah fardu cayn aanu ahayn xaalaadka qaar buu tacayuna fardu cayn noqdaa laakiin maxaa u asala waxaa u asala fardu kifaaya wejiga laga daliishanaya fardu kifaayanimada waa maxay waa in dhammaantood la wada ammaanay ya dhammaantoodna aan wax ceeba lagu sheegin ee waxaweeye loo ballanqaaday tii wanaagga badnayd ee janno ah qur-aanka waxaa lagu yaqaanaa haddii laba cid la kala fadilo oo labada la kala fadilaayo qolada laga fadilan yahay ay yihiin qolyo iyaguna wanaagsan ay yihiin waa la tambihiya waa la caddeeyaa haddii kale saasaa lagaga tagaa masirna lagaga tagaa iminka mawdican laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari walmujaahiduuna fi sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja laguma dayn intaase wa kulan wacada allahu alxusnaa laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu wa qaataluu wa kulan wacada allahu alxusnaa maxaa laga daba keenay markii la kala fadilay dhammaantood in loo ballanqaaday ta wanaagga badan ayaa laga daba keenay qaacidada caynkaasa culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waa qaacido mutarid oo dee qur'aanka lagu yaqaano yacni wey oo marka laba qolo la kala fadilaayo kuwa mufadalu calayhi cidda laga dhigay ee iyaga marka waxa weeye la yidhi waa laga fadli badan yahay waxaa la sheegaa fadligooda si aan marka loo qaadan inay naaqis yihiin yacni waa la tambiihiya markuu allah u yidhi fafahamnaaha sulaymaan wa kullan aataynaa xukman wa cilma yani xukum marka ay xukumeen daawuud iyo sulaymaan baa la sheegay wa daawuuda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxarsi id nafashat fiihi hanamu lqawmi wa kunna lixukmihim shaahidiin fafahamnaaha sulaymaan nooc tafdiilaa jira oo isaabadii lagu tilmaamaayo inuu asiibay si aan marka waxa weye nuqsaan loogu qaadan daawuud maxaa la sheegay wa kullan aataynaa xukman wa cilma qaacidada caynkaasa ma amsilo kalena way leedaho qur'aanka way ku leedahay amsila mutacadiday leedahay alcalaamatu cabdiraxmaan ibnu naasir assacdi wuxuu ku sheegaa kitaabkiisa la yidhaha alqawaacid alxisaan bitafsiilin akhar ayaanu ku tilmaamaa marka waxaa laga qaadanayaa aayadda kow jihaadku inuu yahay fardu kifaaya oo fardu cayn aanu ahayn asaalatan waa jirtaa waqtiyada qaarkood inuu tacayuno oo fardu cayn noqdo laakiin asal inay sidan u tahay ma diidayso ila shay waliba asal buu leeyahay suwarka macduudka ee ka baxaya yacni markaa waxay noqonayaan mustanaa bay noqonayaan waxaa la mida falowlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum aayadda lafteeda waa laga deliishadaa inuu yahay jihaadku fardu kifaaya marka uu yahay asaalatan waa laga deliishadaa waxaa kaloo laga qaadanayaa eh, cidda ahludararka ah ee dhibta u saaxiibka ah haddii mar eh, casmigii iyo niyadii ay dhammaystiran tahay iyaga marka waxa weeye eh, iyagu marka ay faadiliin markaa yihiin ayaa laga qaadanaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan haddii qofka markaa awoodi waaya wuxuu awoodi karaayo uu la yimaado qadarku kari karaayo la yimaado casmiga iyo niyaduna dhammaystiran tahay wuxuu kari karayana la yimaado ajarkoo dhammaystiran baabuu helayaa ya waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina bilmadiinati rijaalan maa sirtum masiiratan walaa qatactum waadiyan ila kaanuu macakum iyo ilaa eh, sharikuukum fi lajri yacni madiine waxaa ku sugan rag baa ku sugan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam masaafo maydaan goyn togka maydaan tallaabin inay idin weheliyeen mooyaane riwaayada kalena waxay sheegaysaa ajarka inay idinla wadaagayaan mooyaane sharikuukum ama sharakuukum fil ajri ajarka inay idinla wadaagaan mooyaane marka ahlucilmiga qaarkood saasaabay bay maraan laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan maadaama niyadii ay kala siman yihiin oo niyadii ay ku siman yihiin muminiintu kuwooda qaacidiinta iyo kuwa kale laakiin kuwani ficilkii dheer yihiin kollay nooc ziyaada ah way yeelanayaanba bacdu ahlicilmi yidhahdeen waxayna ku xambaareen fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim waanfusihim anfusihim cala alqaacidiina daraja inay yihiin kuwa uli dararka ah inay ka fadilan yihiin hal darajay ka fadilan yihiin kuwa kale aanu lidararka ahayna ajran cadiiman darajaatin minhu wa makfiratan wa raxma yani kuwaasna waxay noqonaysaa kuwa yani iyagu eh, aan uli dararka ahayn culamada qaar baa saa ku kala xambaaray ballaqbada jalaalaynka aan marno allah waxau ihi laa yastawi alqaaciduuna ma sinna kuwa fadhiya min almu'miniina oo mu'miniinta ka mida waanaad xaalayn kartaa ashaa jinsiyada ah eh, waxaa la geliyaa waxa ka dambeeye taabica u ahi marna xaal baa la mari karaa marna waxaa la mari karaa sifanimo labada wejiba bannaan ya walaqad amuru cala laiimi yasubunii yasubunii waanaad xaalayn kartaa waanaad sifayn kartaa maxayse waxay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay ictibaarka marka laga eego al inuu leeyahay yani ictibaarka waad u xaalayn kartaa waayo waa mucarafun biladaati markaad eegto daahiran cid mucayanoo shakhsi la'iimoo mucayana inaan loo jeedin ay tahay xagga macnaha inuu nakire ka yahay marka laga eegana markaana waad sifayn karta marka alqaaciduunta looma jeedo yacni cid mucayana looma jeedo waa cid kastoo qucuud ka dhaco marka xagga macnuhu nakire ka yahay xagga macnaha ayuu nakire ka yahay marka min almu'miniina yacni xaal iyo sifa ku bannaan labadaba laa yastawi ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiya ma sinna ee jihaadka ka fadhiya min almuminiina xaal ay muminiinta ka mid yihiin ama qaacidiintaasoo min almuminiina muminiinta ka mida can iljihaadi jihaadka ka fadhiya qaacidiintaasoo hayru uli darari hayraduni waa sifo hayru marna sifay noqotaa marna istisnaa bay noqotaa hadda sifaa loo jeedaa ya yacni mughaayiruuna liuli darar uli ayay eh, ka duwan yihiin oo bimacnaa qaar asixa ah weeyo caafimaad qaba aan darar u saaxiib ahayn birafci rafca xaalay ku sugan tahay khayru waa qiraa'o sifatan xaal ay sifa tahay iyo wanasbi nasbo hayra iyo khayruba labadaba la akhriyo waa laba qiraa'o hayre marka la yidhahdana waa cala listisnaa ya ku sugan tahay rafcigay ku cadfan tahay wa ka dhigan Mm. waa cafun yani maca xadfi ljaar istinaan ay listinaain ama e, xaalay markaa istisna tahay ama listinaain baa loo nasbiyey oo min zamaanatin xanuun joogto ah aw caman ama indhala'aan ah aw naxwihi ama wax la mida zamaanadu waa xanuunka dee markaysaga yani daran baa loo isticmaalaa sida badanna xanuunka joogtadaa loo isticmaalaa marka shardi maaha inuu joogto noqdaaye hadduu markaysaga qofku mariid yahay markan jihaadka loo baxaayo de macduur buu noqonaya macduur buu noqonaya hadduu joogto xanuun ku yahay mar walba dee cudurdaar buu markaa haystaa hadduu laakiin xanuun caarida yahay oo wakhti ku soo darriyey wakhtiga dee dagaalkaasi dhacayuunbuu markaa cudriga haysanaya ya aw caman ama indhala-aan aw naxwihi iyo waxa la midka sida curyaannimo inuu curyaan yahay oo kale ya aayaadka kale waatay caddaynayaan laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xarajin yanii weli dararkii baa la caddaynaya kuwa yihiin wakhtiyada qaarkoodna haddii markaysaga masaafada loo baxayaa ay fog tahay oo dee gaadiid la-aantii aan lagu gaari karin qofkiina aanu haysanin gaadiidkii aanu helayn ciddii marka waxa weeyaan hawsha jihaadka wadaynaa inay gaadiid lagu qaado iyo waxba bixinayn xaalka noocaasa qofkii gaadiidka waaye aan gaari karayn qudhisu macduurkuu soo gelaya walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraj waayahay aayadda kale waata ku timi waalmujaahiduuna kuwa jihaadaya fii sabiili ilaahi ilaahay waddadiisa u jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya wa anfusihim iyo nafahooda ku jihaadaya nafiyo maalba in lagu jihaado way tahay qur-aankana aad bay ugu soo noqnoqotay nafta iyo maalkaba in lagu jihaado marka dadka waxa weeye aan awoodi karayn uli dararka ah ee aan kari karayn naftoodu inay jihaadaan hadday maal leeyihiin waajib bay ku noqonaysaa inay maalkii ku jihaadaan wa khaasatan marka uu tacayuno caynan waa looga rabaa markaysa waa maalkii almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur qaacidadu maxay tahay shayga la kari karaa ku dhici maayo shayga la awoodi waayo hadduu awoodi kari waaye aljihaad bilbadan jihaadkiina tacayunay waa laga rabaa aljihaadu bilmaal inuu xoolaha ku jihaado oo xoolaha bixiyo xaaladda aanu tacayuninna yacni markaa fardu kifaayihii bay soo gelaysaa markaysaa maalkii dee inuu bixiyaa oo fardu kifaayahay ka midta haddii cid ku filani ku qunto isaguna dembi ma saara laakiin haddii cid ku filani ku qumi weydo dee dembigii waxbuu ka soo gelayaa mar hadduu maalkii ka awoodi karayo xadiiskii nasaa-i wakhayruhu soo wariyeyna waa kii sheegaya jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum yani xaafid ibnu xajar iyo albaani iyo culamo kalena waa saxiixinayaan sanad saxiixa uu ku soo arooray mushrikiinta la jihaada xoolihiinna iyo nafihiinna iyo carabadiinnaba kula jihaada wa iyo carabadiinnaba kula jihaada yacni afkana waa lagula yani saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam yani markaysa gabyaaga ahaa dee afka marka waxa rag marka aad uga jihaadi jiraa jira oo xasaan ibnu haabit ugu qarcadaa cabdullahi ibnu rawaaxiya ka mid ahaayeen laakiin marka alxad alawfar ama xad alasad dheefta weyn uu markaysa markaa sii lahaa xasan ibnu thaabit oo nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam uhjuhum wahaajihim wajibriilu macak ya u gabay oo gaalada markaysa markaa gabayga cay wa jibriilu macak jibriil baa la jirkaaga ah allahumma ayidhu biruuxi alqudus ilaahu lqudus ku xooji baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ugu duceeyey waxaanuu yidhi waxaad moodaa buu yidhi hadalkaad ku leedahay markaad gabyayso inuu leebabka ku dhacaya kaga daran yahay nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalam xadiiska saxiixa ku sugan ya hadalkaad ku leedahay neebka ku dhacaya inuu kaga daran yahaad moodaa buuri afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jare allah waxauu yidhi fadla allahu almujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja fadala allahu ilaahay waa fadilay almujaahidiina kuwa jihaadaaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday wa anfusihim iyo nafahooda ku jihaaday cala alqaacidiina kuwa fadhiya ayuu ka fadilay lidararin dhibaato daraaddeed u fadhiya sida tafsiirka sheikhu fadiilatan fadiilo liistiwaa'ihima fi niyati inay niyada ka siman yihiin daraaddeed wa ziyaadati almujaahidiina bilmubaashara iyo mujaahidiintu inay la dheeraad yihiin mubaasharada ay markaa dagaalka iyagu baashireen oo ficil ahaan u galeen ya mubaasharadu waa inay ficil ahaan u sameeyeen marka dee niyadiina waa la wadaagaan ficilkana waa dheer yihiin laakiin bacdu ahlicilmi waxay qabaan hadduu wuxuu awoodi karaayo la yimaado aadna niyadiisu dhammaystiran tahay inuu ajarka kala mid noqonaayo bacdu ahlicilmi baa qaba aa laba wacada allaahu alxusnaa wa mid kastoo min alfariiqayni labada kooxood ka mida wacada allahu ilaahay wuxuu u ballanqaaday alxusnaa ta wanaagga badan aljannata jannada alxusnaa waa jannada wafadala allahu allah waa fadilay almujaahidiina kuwa jihaadaya cala alqaacidiina kuwa fadhiyuu ka fadilay ligayri dararin dhibaato daraaddeed u fadhiya yadaan dhibaata ku sugnayn dhibaato daraaddeed waxaan ahayn bimacnaa cudurdaar la'aan u fadhiya liqayri dararin bay u fadhiyaan maxaa loo jeedaa cudurdaar la'aan bay u fadhiyaan yadaan dhibi ku sugnayn oo wax dagaalka u diidaya inay ku sugnayn oo ay indho qabaan oo ay caafimaad qabaan oo xooggoodii markaa uu joogo oo ay eh, curyaamin aynay ahayn oo dagaalkii ay kari karayaan bay cudurdaar la'aan u fadhiyaan kuwaa ilaahay wuxuu ka fadilay oo uu fadilay mujaahidiinta ajran ajar cadiiman weyn wa yubdalu minhu waxaa laga beddelayaa darajaatin minhu ajarka ka bedel darajaatin darajooyin buu fadilay maxay ixtimaal maxay ugu kala fasireen culammadu markaa labada macne oo yidhaahdeen marka qaacidiinta marna waxaa loo jeedaa lidararin kuwa u fadhiya marna lighayri darar dee marna daraja la yidhi marna darajaad iyo fadli iyo raxmad baa la sheegay haddamaarta darajaad iyo makhfiro iyo raxmad baa la sheegay marka daraja laga fadilay oo daraja waaxida yacni markaa u eg ya inkastoo ixtimaal iskaga jiro oo inta derajo la ilaaqaa dhici karta darajaadka in loo jeedo sida nahar inta la ilaaqo anhaarta loo jeedo yani fii jannaatin wa nahar wanaharma waxaa loo jeedaa hal marka waxa weeyaan yani durdur ama webi waxaa laga tilmaamaya bimacnaa anhaar oo jinsi ahaan baa laga tilmaamaya yadaan weliba an lahayn way dhacdaa ixtimaalka kalena de waa jiraa darajadan waxaa loo jeeda jinsu daraja oo darajaadka wa iskaga rumoobaysa mise waxaa laga tilmaamaya daraja waaxida waayo yani markaa isimkani dee taada waa iska lahaa daraja waa iska lahaa saas aawadeed yacni marka loo jeedo inay waaxido tahay waa lasii caddeeyaa marka waaxida lama odhan wa yubdalu minhu waxaa laga bedelayaa darajaatin darajooyin baa laga beddelayaa manaazila mala inta dambe laqbada maynaan marin ah, laqbada hore inaan marinba inta dambe aan carabka iska yara mariyo wafadala allahu mujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima ilaahay waa fadilay mujaahidiinta cala alqaacidiina kuwa fadhiya ayuu ka fadilay ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyni badan ka bedelo darajaatin buu fadilay mujaahidiinta oo qaacidiinta ka fadilay darajaatin waxaa laga bedelayaa ajran darajaadkaasoo minhu ay min allaahi xagga allah ka ahaaday wa maqfiratan iyo dembidhaaf uu ku fadilay wa iyo naxariis makhfiratan iyo wa waxay ku cadfantahy darajaadka wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay hafuura mid dembidhaaf badan oo raxiiman naxariis badan naxariis badan waxaana dhici karta ficil in loo qadarana waa dhici kartaa in lagu cadfana waa dhici kartaa haddii ficil loo qadarana waxay noqonaysaa ghafara lahum makhfiratan waa u dembi dhaafaya dembi wa raximahum raxmatan naxariisna waa u naxariisanaya laqbada jalaalaynka wa yubdalu minhu waxaa laga bedelayaa minhu ay min ajran ajran waxaan u leenahay cala alxikaaya siday naska ugu sugnayd in lagu xikaayoonayo xarakatulxikaaya waa binaa waxay ku sugnayd baa lagu binaynaya lakiin cala alciraab haddaad tidhahdo waxay noqonaysaa min ajrin wa minhu ajarka waxaa laga bedelayaa darajaatin baa laga bedelaya waxaa markaa macnaheedu noqonaysa wafadl allahu mujaahidiina cala alqaacidiina darajaatin buu ka fadilay darajooyin darajaadkaasoo minhu xagga allah ka ahaaday kaa'inatan minhu manaazila bacduha fowqa bacdin wuxuu ka fadilay guryo iyo manaasil bacduha qaarkood baa fowqa bacdin kuwa kale ay ka koreeyaan jumladu waxay sifo ka tahay bacduha fowqa bacdin yani manaazila jumladaa sifa ah min alkaraamati karaama lagu sharfaayo wa makhfiratan wa raxma ay wagafara lahum makfiratan dembidhaaf uu u dembidhaafay waraxmatan ay waraximahum raxmatan naxariisna waa u naxariistay mansuubaani bificlihima almuqadari waxaa lagu nasbinayaa labadooda ficile la qadaraayo yani mid walba ficilkeedii baa loo qadaraya gafara lahum makfiratan iyo raximahum raxmatan weji kalena bannaan oo maxay ah darajaadka in lagu cadfo wuxuu ka fadilay darajaad buu fadilay wa waa ku fadilay wa waa ku fadilay laakiin sida horaa fiican in laba ficil loo qadaro mid walba ficilkeedii wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday hafuuran mid dembidhaaf badan liawliyaa'ih awliyadiisa u dembidhaaf badan raxiiman u naxariis badan biahli aacatihi cidda aacadiisa u ehelkaana u naxariis badan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk